bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وصaxbih وsلم ama bعd waxaan soo haynay kitaabkii sulam اlwصul ilى cilm اlusul lxaafid ibn axmed alxakamiy raximah اllahu taعaalى qala الnaظim raximah اllah wbالliqاء wاlbعث wالnushuri wbqiyamina min alqburi غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفل في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالliqaa'i وإimaanunaa weeyaan yani iimaankeena rumaynteena aan rumaynayno billiqaa'i arkaantii iimaankoo wadaa wa billiqaa'i wa iimaanunaa baa kamid a arkaantii iimaanka rumaynteena billiqaa'i la kulanka alla aan rumayno alimaanu bilyawmi alaakhir wa billiqaa'i wa iimaanunaa rumaynteenna billiqaa la kulanka alle aan rumaynin aan lala kulmayno walbacti isa soo bixinta wannushuuri isa soo bixinta yani dadkii oo lasoo faafiyo oo eh, carasaat alqiyaama banka qiyaama lagu soo faafiyo rumaynta aan rumaysannahaa kamida ah. iyo wa biqiyaaminaa istaagid joogsashadeenna iyo kasoo istaagideenna min alqubuuri qubuurta aan kasoo istaagayno kasoo kacayno gurlan xaal aan nahay kuwo markaa ama qofku xaal uu yahay mid buuryoqab ah oo aan gudnayn xufaatan xaal ah aan nahay kuwo cadacad oo aan kaba wadanin ka jaraadin xaal aan la toon nahay ayax ayaxaas oo muntashirin faafay dhulka ku faafsan oo dadku yacni sida ay usoo qubuurta markay kasoo baxbaxayaan waa sida qur-aanka ilaahay uu ku sheegay nacam kaanahum jaraadun muntashir yaquulu wuxuu odhanayaa dulkufraani kufriga ka u saaxiibka ah maalintaas daakan yowmun maalin weeyaan maalintaas oo casirun culus oo marka saasuu dhahayaa yani oo waa maalintan waa maalin culus sidaas buu dhahayaa gaaladay marka ku culus tahay cala alkaafiriina ayru yasiir wa yujmacu waa la kulminayaa alkhalqu makhluuqi baa la kulminayaa liyowmi alfasli baa loo kulminayaa iskala saaridda maalinteeda jamiicuhum baa la kulminayaa dhammaantood culwiyuhum kooda kore sare oo kuwa kore wasufliyu iyo malaa-igtii iyo weyaan kuwaas kore marka makhluuqaadkii iyo ambiyada marka wixii meesha jiray iyo wasufliy iyo kuwa hoose oo dadka dhulka ku nool kulligooda meel laysugu geynayaa fii mawqifin baa lagu kulminayaa mawqif meel la istaago yajillu mawqifkaas oo yajillu oo weynaanayo fiihi mawqifkaa dhexdiisa alkhatbu arrintu ay aada u weynaanaysan aha wayacdumu oo weynaa oo weynaanaya alhawlu shiddada bihi maalinkaa yani walkarbu iyo murugta way weynaanaysaa wa uxdiruu dadkii waa la keenay lilcardi baa loo keenay oo loo soo xaadiriyey lilcardi yani cardi iyo bandhig acmaashooda lasoo bandhigo iyo walxisaabi iyo xisaab yaa loo keenay in la xisaabo wanqadacad way go'day day calaa'iqul nasabyadii xiriirkoodiina waa go-ay nasabkii xiriirkiisiina waa go-ayo fa idaa nufika fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun wartakamad way iskorkortay saxaa'ibul ahwaali shidooyinkii daruuraheedii yaa iskorkoray wancajama wou afbeelay albaliiqu kii aad u xeel dheeraayo luqa yacni fasaaxada badnayna wou afbeelay fil maqaali maqaalkii iyo oraahdii waa uu ka afbeelay oo qofkii baliiqa ahaay aftahanka ahay maalintaas waa warbeelay yowma idin yattabicuuna addaaciya laa ciwaja lahu wakhashacat ilaswaatu liraxmaani falaa tasmacu ilaa hamsa ambiyada ilaahayna subxaana watacala nabigana sal l slam wuxuu sheegay in maalintaas yani walaa yatakalamu yowma idin ila rusul maalintaas wax kale ma hadlayo rususha ma aha rusushana kalaamkooda waxaa weeyaan sallim sallim o kamaa qaala sala allahu alayh ali wasalam wacanad way hogatay oo way khushuucday way dullowday alwujuuhu wajiyaalkiina lilqayuumi allihii qayuumka ahaa bay u hogatay waqtusa waa loo qisaasay min didulmi dulmiga kii u saaxiibka ahaa xaggiisa lilmadluumi kii uu dulmiyey baa loo qisaasay oo looga aarguday maalintaa iyadaa nacam nabigana sala allahu alayh wasalam waa kii yidhi yuqaadu lishaati lishaati aljalxaa min ashaati alqarna hasha yani rida geesaha aan lahayn yaa qisaasteedii baa la siinaya oo looga aargudayaa midda markaa eh, geesaha lahayd ee adduunyada ku hirtiday wasaawad way sinmeen almuluuku boqoradii lil ajnaadi bay la sinmeen ciidankoodii shaqaalahoodii bay la sinmeen boqoradiina wajii-a waa lala yimid bilkitaabi baa lala yimid kitaabkii kitaabkii acmaashaadii ay ku qornayd baa lala yimid iyo walashhaadi markhaatidiina waa lala yimid dadkii xaalkaaga ka wara malaa iyo waxaa lala yimid iyo warqadii iyo wixii acmaashaadii markii lagu qoray wajaa-at kullu nafsin macaha saa'iqun wa shahiid wa shahidat alacdaau xubnihiina way markaati kaceen iyo waljawaarixu xubnihii jawaarixdii yani jirkii ku taagay ayaa markaati kacday waxay ka markaati kacday qofkiiba waxa uu samayn jiray acmaashii bay ka markaati kaceen oo qaaluu lijuluudihim lima shahidtum calayna qaaluu andaqana allahu aladii andaqa kula shay ilaahay wax walba ka dhawaajiyaa naga dhawaajiyey bay leeyihin annaga ma wabadat way muuqatay oo way soo daahirtay assaw-aatu ceebihii iyo walfadaaixi iyo fadeexadihii fadeexadii iyo ceebihiina banaankays iyay yimaadeen ila ilaahay wixii laga qari jiray yani halkaas marka banaankaa la keeno yowma tubla saraa'ir yani saraa iyo marka banaanka la keeno de qofkii xumaan iyo balaayo iyo qarsanayo markaas banaankaa loo ayaa loo keenay wabtuliyat waa la imtixaanay hunaalika meeshaas assaraa-iru saraa-irtii baa la imtixaanay wixii dadku ay qarsan jireen sirtoodii baa la kashfiyey oo lasoo imtixaanay wankashafa wou feydnay almakfiyu kii la qariyey fi damaa'iri lagu qariyey laalaha lagu qariyey iyo quluubta wixii lagu qariyey banaanka yimaadeen ayb oo marka yawma tubla saraair yowma idin tuxadisu akhbaaraha biana rabbaka awxaa laha dhulkii baa markaati furaaya xubnihii baa markaati furaayaan quluubtii wixii lagu qariyo o dhan baa banaanka la keenaya waxaas oo dhan marka waa maalin ay shidadaas iyo ahwaashaas ay jirto wa nushirat waa la faafiyey saxaa'iful acmaali acmaasha waraaqahoodii kitaabkii acmaasha lagu qorayaa lasoo faafiyey tuukhadu waa la qaadanayaa oo waa la qaataa bilyamiini midig baa laga qaadanayaa washimaali bidix baa laga qaadanayaa faamaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaquulu haa-um u kitaabiya qofka bidix ka qaatana amaa man uutiya kitaabahu bishimaalihi fayaquulu yaa laytanii lam uuta kitaabiya walam adri maa xisaabiya yaa laytahaa kaanat ilqaadiya sidaasu dhahaya quubaa laam jannaad waxay usugnaatay liman baa iskale ay usugnaatay ya'hudu qaato kitaabkiisa bilyamiin yakhudu qaadanayo kitaabahu kitaabkiisa bilyamiini midigta ka qaadanayo bushraa bishaaro yaa usugnaatay bixuurin loogu bishaareeyo bixuurin ciinin xuurul ciin loogu bishaareeyo haweenkii marka jannada taasu ayuu iska leeyahay walweylu hoog iyo ba-na lilama waadi naareedna lil aakidi midka midka qaadanayo ayuu usugnaaday bishimaali bidixda ka qaadanayo waraa'a dahrin dhabar gadaashiis ka qaadanayo bidixdiibau ka qaadanaa dhabarkiisa gadaashiisuu ka qabsanaa haddana ilaa aayadaha qaarna wamaa man uutiya kitaabahu bishimaalihi bay dhahayaan fii suurati alinshiqaaqna ilaahay wuxuu yihi amaa man uutiya kitaabahu waraa'a dahrihi fasawfa yadcuu hubuuraa wayaslaa saciiraa marka bidixdau ka qaadanaa gadaalowna ka qabsanaa xagga dambe walweylu lilaakidi buu usugnaaday midka qaadanaya bishimaali bidixda ku qaadanaya waraa dahrin dhabar gadaashiis ka qaadanaya ayb liljaxiimi saali huwa isagu saalin mid gelaayo weyaan liljaxiimi jaxiima mid gelaya waa isaga midka isagan oo jaxiima ayuu gelayaa ayib intaas marka sheekh wuxuu uga soo hadlay ahwaalu yawmi alqiyaama uga hadlay ahwaalu yawmi alqiyaamana de qur-aankii baaba aada iyo aada uga sheekeeyey lamana soo koobi karo inta uu qur-aanka ka sheegay ilaahi subxaana wa tacala uu kaga sheegay waxaa ka mid a ah qowluhu tacaala yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum ina zalzalata asaacati shayun cadiim yowma tarawnaha tadhalu kulu murdacatin cama ardacat watadacu kulu dati xamlin xamlaha watara annaasa sukaara wamaa hum bisukaara walaakina cadaab allahi shadiid dadka waxaa weeyaan haweentii wax nuujinaysa ee xaaladaas markaas nuujinaysay canugeedii way ka tegeysaa waa iska iloobaysaa xaalad yacni waxa ilowsiinaya wax yar ma aha haween cunugii weliba cunugu waa n cunug markaas nuugaayo oo xaaladdaas ay ku jirto inay iskaga tagtay iska ilowdo wax yar ma aha dadkana waxaad moodeysaa buu yidhi waxaad arkaysaa inay yihiin kuwo yacni sakhraansan wama hum bisukara walaakina cadaab allahi shadiid waxaa kaloo alla yihi subxaana watacaala faida jaءat الsaaka ywma yafiru lmaru min akiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniih intaasoo dhan oo ka dhaqaaqayaa ilmihiisii xaaskiisii hooyadiis aabihiis kulligood waa ka cararaan likulli imri'in minhum yawmaidin sha'nun yugniih qof kastaa maalintaas sha'ni isaga ku filan ayaa u sugnaaday oo dad kale kamaba gaaran waxaa kaloo ilaahi subxaana watacaala sidoo kale uu yihi yawadu lmujrimu low yaftadii min cadaabi yowmiidin bibaniihi wa saaxibatihi wa akhiih wa fasiilatihi alatii tu'wiih waman fi lardi jamiican uma yunjiih saasaa marka cadaabkiiba inay kuwaas ka furtaan ayuu jeclaysanaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax badan buu ka sheegay axaadiistiisa waxaa ka mid a ah inuu yihi waladii nafsii biyadihi low taclamuuna maa aclamu ladaxiktum qaliila walabakaytum kaiira haddaan ogaanahay yani ilaahay allow ku dhaartay oo allah macbuudka nafsadayda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaaye haddaan ogaan lahaydeen wax aniga aan ogahay oon aakhiro ka ogahay wax yarna waa qosli lahaydeen wax badanna waa oy lahaydeen buu yii nacam laakiin ilaahay subxaana watacaala dadka wuxuu ku tilmaamay aktarkooda inay moog yihiinba nacam oo bani aadamka badankiis inuu moog yahay saacadda oo alla wuxuu yihi iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii gaflatin mucriduun dadkii xisaabtoodii baa soo dhowaatay wahum fii gaflatin mucriduun iyagana waxay ku sugan yihiin kaflo iyo halmaan ayay la sii jeedaan oo waxyaaba marka ay kaga mash waxyaaba yacni marka looban loo barbar dhigo yacni waxa dambeeyo wax yar ayay kaga mashquulsan yihiin eh, maalintaas iyo hawaashan halkan eh, musanifkan uu naadimka uu ka sheegayo intooda badanna sheekh wax uu nadmiga ku sameeye wada aayaad nacam ayb oo haddaad qur-aanka ka akrisaan waa waxaad arkaysaan dhammaan inay wada aayaad ay wada yihiin marka maalintaas marka qiyaamaha maadaama ahwaashaan ay qofka intaas kasii badan inuu ka ogaado sii rabaan ibnu rajab kitaab wuxuu alifay la yihaaho ahwaal yawmi alqiyaama qiyaamaha ahwaasheeda axaadiistii iyo aayadaha kusoo arooray baabkaas ayuuna ku jamciyey wabilliqaa wa iimaanunaha baa ka mida arkaanuliimaanka iyo rumaynteenna billiqaa aan rumaysannahay la kulanka alle waalbacti aanrumaan rumaysannahay wannushuuri aan rumaynayno wa biqiyaaminaa iyo istaagitaankeenna min alqubuuri aan kusoo istaagayno qubuurtii marka waa laga soo istaagaan wanufika fi suuri faidaa hum min alajdaati ilaa rabbihim yansiluun dadka markaa gaalka iyo waxay dhahayaan qaaluu yaa weylanaa man bacatanaa min marqadina hada maa wacada araxmaan wasadaqa almursaluun gurlan xaal aan nahay inaga oo yani buryoqab ahoo aan qabin aan gudnayn xufaatan xaal aan nahay inagoon inagoo cagacad ka jaraadin muntashir caaisha radi allahu canha markii xadiidkan nabiga uu yiri yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati xufaatan curaatan gurla iyagoo qaqaawan oo kabala oo yani aan gudnayn markaasi waxay tiri arijaalu yanduru ila ila nisa dadkoo isfiirinaayo oo raggu sooma fiirinaayo dumarka markaasuu wuxuu yiri nabi sal l slam yaa caaisha almru ashad alamru ashaddu min daliki arrintu waa ka daran tahay yiri intaas aakhiro shanigeedu waaba daran yahay adduunyadan marka dhibaata meelaha ay ka dhacdo oo yacni qalaaqil iyo dhibaato iyo yani rafaad markuu adduunyada ku haysto iyaad iloobaysaaba waxaas nacam maskaxdaada aysan soo gelayn famaa baaluka qiyaamaha marka oo xariiqa iyo meelaha gubashada iyo marka ay timaado walciyaadu billahi qofku yani iska daa yani haween uu feeriya dharkiisa iyo wixii ugu muhiimsanayo ma xasuusanayo xataa nafta un kala carar buu isleeyahay qiyaama maxaad marka ka jaraadin xaal aan la toonahay ayax muntashirin faafay ayaxa tiro badnaanta iyo sida oo koronkorada ayaxa iyo say u tiro badantahay saa isu raacraacaysa oo kale qabriga fut fud fud uga soo dhahayaan ay ugasoo uga soo baxayaan ayb yaquulu dulkufraani wuxuu dhahayaa dakan ay haadaa midkan yawmun maalin weyaan casirun culus maanta maalin culus waay buu leeyahy wayujmacu lkhalqu khalqigii waa la ururinayaa liyowmi lfasli baa loo soo ururina iskala saaridii maalinteedii ayb jamiicuhum dhammaantood culwiyuhum wa sufliyu kan kore iyo kan hoosal kulli halkaas maxshar oo bankaas qiyaamaha ayaa laisugu keenana ayb waxaana alla subxaana watacaala uu u imaanayaa lifasli lqadaa markaas fii mawqifin baa laisugu keenayaa mawqif yajilu fiihi lkhabu shaniga iyo arrinka uu aada u weyn oo uunan sahlanayn wayacdumu alhawlu bihi waalkarbu murugta iyo shiddadana ay weynaanayso wa uxdiruu lilcardi walxisaabi cardi bandhig acmaashooda loo bandhigay xisaab ayaa loo soo goob joojiyey wanqadacad wayna go'day buu yihi calaa'iqu lansaabi nasabkii xiriiradiisii ayb oo dadka yacni ansaabta waxba isu tari maysa markaas bal waa kala cararaya sida aayadihii hadaye aan akrinayno kale ilaahayna waa sheego lan tanfacakum arxaamukum walaa awlaadukum yowma alqiyaamati yafsilu baynakum qiyaamaha waa idin kala sooca idinka dhama kama way iskorkortay saxaa'ibul ahwaali shidooyinkii yani daruuraheedii shiddo fawqa shidda fowqa shidda shidooyin aada u tiro badan ay kamid tahay qoraxdii in lasoo dhaweynayo qoraxdii in lasoo dhaweynayo oo la yani qadra miil miil wax la eg in la keenayo milku marka saxaabiga xadiidka warinayo waxa uu yihi eh, ma ogi buu yihi inuu ujeedo miilka midka lagu indhakuusho marka qofku markau indhakuulanayo oo meesha uu ka indhakuulayo ishiisa aaday isugu dhow yihiin iyo ishiisa meel meel isuma jiraan marka qoraxdii haddii halkaas la keeno marka waxa weeyaan dadku sidee u noolaanayeen marka sideese shidadaas uqaabilayaan marka waa marka uu la wartakama saxaa'ib alahwaali ayb hawaashaas marka dadki haddana waa dhididayaan qoraacdii waxay keenaysaa inay dhididaan dhididkooda nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam waxay dhididayaan biqadri acmaalihim acmaashooda intay leeg tahay fa minhum dadkii waxaa ka mid a marka man ya'hudu dad uu dhididku ku qabanayo ilaa kacbayhi ilaa iyo anqawiyadiisa uu dhididku u gaarayo ilaa ansaafi saaqayhi ilaa rukbatayhi ilaa xaqwayhi meesha marada laga xirto markaasuu yihi waminhum man yuljimuhu iljaaman waxaa kamid a ah kuwa dhididka oo xakameynayo oo halkaas u usoo gaarayo walciyaadu billah yaa kamid ah dadna waxa weyaan markaas shidadaas ay jirto qoraxda sidaa loo soo dhaweynayo dadkii acmaasha fiicnaa samaystay ilaahay baa harinaya sabcatun yudiluhum llahu yawma laa dila ila diluhu waxaa ku jirtay marka imaamun caadil shaabun nasha fi cibaadati illah warajulun qalbuhu mucallaqun fi lmasaajid ila aakhiri eh, maa qaala nabiyu sala allahu alayh wali wasalam waxyaabahaas marka qoraxda looga gaashaamana in lagu dadaalo waa ogtihiin meelaha hadda qoraxdu ay dhulka aadka u kuleylka badan dadku say ku joogaya waa adag tahay intaasoo mukayf iyo intaasoo yacni waxaa la iska daba wadaa facility haddii marka ay waxaas go-aan mararka qaarkood dadku waa u dhimanayan madaxaa qarxayo laakiin ahwaashaan dadku uma jeedaan iyo dhibkaan walidaalika markii suuratu tawba ilaahi subxaana watacaala dadkii munaafiqiinta ee nebiga ka haray in dagaalka u raacin ay yidhaahdeen laa tanfiruu fi lxari ilaahay wuxuu yihi qul naaru jahanama ashaddu xaran low kaanuu yafqahuun marka jahanama iyada teedana waa waa sii dhimanta waa shiddo iyo howlkale wa min ahwaali yawmi alqiyaama oo saxaa'ibtan uu sheegayo waxaa kamid ah jahanamo in lasoo furaayo jahanama intaan iyada dadkii la gelininba waa lasoo furaayo waa lasoo daynaa axaadiid badanuu uu uga tilma oo ku tilmaamay sala allahu calayh wali wasalama yutaabi jahannama yowma alqiyaama qiyaama jahannamaa lala imaanaa buu yihi xadiis muslim ku sugan walahaa sabcuuna alfi zimaan iyagoo toddobaatan kun oo hogaan xarig ku xirxiran maca kulli zimaamin sabcuuna alfi malag toddobaatan kun oo malaga xarig kasta ama hogaan kasta hayso iyo juruunaha waa jiidaya saas u celinaya dadkii usoo baxbaxsanaysaa xadiid kale imaam axmed uu wariye isagana saxiixa wuxuu ahaa yakruju cunuqun min annaar waxaa soo baxaayo dhuun oo jahanamo kamid ah ayaa soo baxaysa meesha waxay imaanaysaa banka qiyaamaha markaasay waxay ka raadsanaysaa dadka wax musawiro almusawiriin aljabbaaruun dadka dadka qasbidda badan oo dadka dhibo dadka qasbo iyo alladii jacala maca allahi ilaha alaakhar iyo qofkii ilaahay maciisa axad kala caabuday waxaasoo dhan marka waa waa waa shido yani aada u tira badan wancajama wuu afbeelay albaliiqu kii aftahanka ahaa fi lmaqaali wuu ka afbeelay oraahdii jid waa aamusan yahay dadka markii maxkamada iyo lasoo taago waxaa laga yaabaa qofka inuu hadduu aftahan isdifaaci karo hadal iyo wax isku toos toosisto laakiin xaggaas war ma leh ambiyada ilaahay unbaa hadlaya ambiyada hadalkoodana waa rabbi rabbi sallim sallim wacanat ilwujuuhu wejiyadiina way hogteen lilqayuumi bay u hogteen allihii qayuumka ahaa waqtusa waa loo qisaasay mindi dulmi waa laga qisaas qaaday mindi dulmi dulmiga kii u saaxiibka ahaa lilmadluumi baa loo qisaasay kii la dulmiyey ee u dulmiyey oo dulmigan isagana waxaa wey waa la qisaasaya qof qof dulmiyey waa looga argudaya aargudi aargudidaas marka muxuu noqonana ninkii nin dharbaaxay ama ninkii nin dhiig ka daadiyey ama ninkii nin caayay ma waxaa laleeyahay adigana caay ma waxaa laleeyahay adigana dharbaax ku dhufo ma la dhahayo sidaas waxaa laleeyahay acmaashiisau qaadana acmaashiisa ayuu qaadana oo qofkan marka camal baa laga soo qaadaa kii dhibaatada geystay kii madluumka ahayaa la siinaa marka camalka lidalika xadiidka waxaa imaanaya abu hureyra nabiga sal ly slam uu ka werinaya saxiix ahaa ee uu yihi atadruuna man lmuflis muflis ma taqaanaan u yihi markaasay dheen almuflisu min ummatii man laa mataaca lahu walaa dirham mufsidka umma wuxuu yihi waxay dhaheen yani almufsidu man laa mataaca lahu walaa dirham qofaan dirham iyo alaab haysanin qofka ceyrta ah qofkaas markaasuu yihi nabiga sal ly salam almuflisu min ummatii mufliska ummadeyda kamida ah, waa man ya'tii yowma alqiyaamati bisalaatin wa siyaam qof la imaanaya salaad iyo sadaqo iyo soon wa yaatii waqad shatama hada wadaraba hada waakala maala hada wasafaka dama hada qiyaamaha waa imaana isagoo midkan dhiig ka daadiyey kan caayay kan dharbaacay kan maalka ka dhacay oo ka qaatay imaanayuu imaanaya fa yucdaa hada min xasanaatihi kan waxaa la siinayaa kan xasanaadkiisa wax looga qaado hada min xasanaatii wahada min xasanaatii fain faniyat hadday xasanaadkiisu dhammaadaan ukida min sayi-aati saaxibihi saaxibkiisa xumidiisa inta la qaado fa yudraxu calayhi markaasaa lagu tuuraa uma yudraxu fi nnaar markaasaa naarta lagu tuuraa marka qisaasku isaguna saasuu u jiraa naam oo waxa waxa la yskaga kala aar gudanayo waa daraahim iyo yani iyo daraahim iyo danaaniir ma ahana waa acmaashaadi waxaa isticmaalayso wasaawat ilmuluuku boqoradiina way sinmeen lilajnaadi bay la sinmeen ciidamadoodii iyo dadkii ayaga ka hoos shaqeynayay la sinmeen wajiia bilkitaabi baa lala yimid kitaabkii iyo walashhaadi iyo markhaatiyaalkii kitaabkii adiga acmaashaada lagu qoray iyo kii markhaatida kaa ahay yaa lala yimid wajaa-at kullu nafsin macaha saa'iqun wa shahiid labadii malab midna waa wadaa midna uu ku markaati furan ama saa labadiiba isku ah wa shahidat ilacdaau baa markaati kacday iwaljawaarixu xubnihiina way markaati kaceen oo qofkii falkii ou geystay ka markaati kaceen alyawma nakhtimu calaa afwaahihim watukallimunaa aydiihim watashhadu arjuluhum bima kanuu yaksibuun marka waa inta la xira afkiisa ayaa xubnihiisii a marka ku markaati furan wahada min cadli illahi ilaahay cadligiisa waa adoonka marka la yiraahdo yaad maanta naftaada markaati ma u rabtaa haab markuu yihaahdo cid ku dulminaysa male ayuu dhahayaan markaasa waxaa la leeyahay afka inta laga xira xubnihiisa ubaa laga dhawaajina meel kale idan la gahay wayawma yuxsharu acdaa llahi ila nnaari fahum yusacuun xata ida maa jaa-uuhaa shahida calayhim samcuhum absaaruhum wajuluuduhum bima kanuu yacmaluun wabadat isaw-aatu cawradii yaa daahirtay oo muuqatay yani ceebihii weyn walfadaaixi iyo fadaaxadihii yaa soo daahiray oo meeshaa ku muuqday obtuniyat hunaalika meeshaas waa la imtixaanaya waa la jarribay asaraa'iru waxyaabihii dadka u qarsoonaa wankashafa almakfiyu kii la qariyaa faydmay fi damaa'iri lagu qariyey qulubtii wanushirat saxaa'ifu lacmaali acmaashii waraaqadaheediina waa la faafiyey oo waa la keenay tuuqadu bilyamiini washimaali baa laga qaataa saxaa'ifu lacmaal marka yani qofna ilaahay ma dulminaayo walidaalika xadiisi tirmidi aad aadkana u rajada badnaay oo qofka muminkaa rajo fiican gelinayey waa ti waatay ahayd addoon ayaa alla uu keenayaa markaasa waxaa la dhahayaa haye ama markaasa malaa-igta waxaa alla u farayaa inay keenaan ninkaas waraaqihii laga soo qoray waraaqihii markii la keenay saas marka loo faafiyo loo fidiyo yaa waxay soconayaan waraaqihii ilaa iyo meel yani madilbasar meel yacni indhuhuba ay ku wareeraan oo aragtida meesha ugu dambeysay wax laga arko waraaqihiisaa sii socda dunuubtiisa markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay hal laka min xasanatin wax xasanaa ma haysataa markaasuu leeyahay xasanada aan haystaa maxay maxay tare buu leeyahay maya buu leeyahy maya markaasuu ilaahay leeyahy subxaana watacaala innaka lan tudlam ma lagu dulminayo adiga xasanaa agteenna kuu taallo kaar yar bidaaqo yar ayaa markaas ayaa ayaa la tusaa markaasuu wuxuu leeyahay bidaaqadan yarta ah iyo waxaanoo kiis ah maxay iska taraan buu le ilaahu markaasu ilaahay subxaana watacaala waxaa la saarayaa marka miisaanka kafadaa laga saaraya bidaaqadii tii kalena kafad ayaa la saarayaa fadaashat biha laa ilaha illa hudi baa marka la kacaysan aha waxaasoo marka wax wahada min raxmat illahi tabaaraka watacaala ayb marka waxyaabahaas oo dhan wax yar oo aada geysatay oo xasana ah ma lagaa nuqsaamin meesha waa la keenan tuuqadu bilyamiini washimaali baa laga qaadanaya duubaa liman laam janaad qof bay usugnaatay iyo yaqudu bilyamiin midig ka qaadanayo kitaabahu kitaabkiisa ka qaadanayo bushraa bishaaro ayaa usugnaatay bixuurin loogu bishaareeyo ciinin haween marka indho waaweyn oo cadcad oo ah haweenka jannada walweylu waadi naareedna lil aakhidi buu usugnaaday midka ka qaadanayo bishimaali bidixda waraa-a dhabar duud gadaashiis ka qaadanayo liljaxiimi saali fahuwa isagu saalin mid galaayo weyaan liljaxiimi jaxiime ku galaayo weyan wlwasnu bilqisdi falaa dulma walaa wlwasnu ay wlmiisaanu miisaankiina bilqisdi buu ahaaday cadaalad iyo qisdi mid ku dhisan buu ahaaday falaa dulma dulmi ma ahaanin walaa dulmi ma ahaanin waxadka la dulminayo walaa yu lama qaado cabdun addoon bisiwaa maa shay wixii kasoo haray laguma qaado camila oo shaqaystay wixii uu sameeyey waxaan ahayn addoonka lagu qaadi maayo marka miisaanku waa cadaalad marka alimaanu bilyawmi alaakhir waxaa ka mid ah in la rumeeyo miisaanka walwasnu yowma idin ilxaq faman haqulat mawaaziinuhu faulaaika hum almuflixuun miisaanka marka laba kafadoodu leeyahay acmaashaa la saaraa ilaahay baa yaqaan acmaashaan wasniga ay leedahay shay acmaashu waa un la miisaamaa sawaabteedu wasni iyo culays ay leedahay marka eh, taa ilaahay subxaana watacaala marka dadkii acmaashoodii u miisaamayo marka miisaanku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qiyaamaha la yaallo oo la sheegay oo inaan rumayno la rabo fa bayna naajin raajixin miisaanuhu wa muqrifin awbaqahu cudwaanuhu fa bayna naajin dadkii marka waxay isugu jiraan mid badbaaday raajixin oo markaa ou kor maray oo raajixsanaaday miisaanuhu miisaankiisa u raajixsanaaday yacnii miisaanu acmaalihi saalixa kafadii acmaashii fiicnayd ayaa ka badatay intii xumayd kaas waa badbaaday marka faama man uutiya yani faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran fa bayna naajin mid badbaaday oo koray raajixin miisaanuhu miisaankiisa oo raajix noqday wa muqrisin iyo dadka waxay isugu jiraan mid yacni eh, kasbaday dembi awbaqahu ou markaa eh, awbaqahu ou halaajiyey cudwaanuhu xumaantiisa iyo cadowti ah, cadaawadiisa naftiisa ou cadowga ku ahaa ilaa hadduu macaasida sameeyo macaasida uu geysanaya naftiisa unbuu cadow ku yahay eh, awbaqahu cudwaanuhu cudwaankiisa ou halaajiyey iyo isugu jiraan dadkii wayunصb bila biاlamtiraa'i kama ataa fi muxkami اlanbiyaa kama ataa fi muxkami اlanbaa'i wayunsabu waa la taagayaa aljisru buundadii ayaa la taagaya waa siraadkii bilamtiraain shaki la-aan alimaanu bisiraad marka wuxuu kamid yahay alimaanu bilyawmi alaakhir kamaa sidii ataa uu ku yimid fii muxkami alanbaa'i akhbaarta kuweeda yani la sugay dhexdeeda yani qur-aanka iyo sunada sida ku timid oo ka wada siraadka asagana marka waa la maraa wuxuu kamid yahay waa matn waa matnu jahanam siraadka marka waa waa buundo jahanamo korkeeda ku taalla qofkii marka meeshaas ka daato dadka way ka daadanayaan suu sheegi doono walciyaadu billah kuwaas marka jahanamo bay kusii dhacayaan dadna waa ka badbaadayaan oo waa gudbayaan markay gudbaanna waxay calaamad u tahay inay dadkaasi ay liibaaneen ilaahayna subxaana watacaala wuxuu yihi wain minkum ilaa waariduhaa kaana calىa rabbika xatma maqdiya uma nunaji aladiina اtaqw wanadaruu ظaalimiina fiiha jitiya wuxuu yihi ilaahi subxaana watacaala wain minkum ilaa waariduhaa axad idinka idinka mida ma jira ilaa waa gelaa marka ilaa waariduhaa marka siraadkii jahanama ku yaallaa laftarkiisa waa calaa matni jahanam ku dhex yaallaa marka ilaa waariduha mid idin kamida ma jira ilaa jahanamo waa waa gudbaa way waa yani wuu gelayaa naam waa arooraa siraadkaas naam marka maadaama isaga uu jahanamo ku yaallo nin dhaafayo marka ma laha nin kasta waxaan ujeedaa nin kasta waa inuu maro ayaa qasaba meeshaas midna marka uu ku guul daraysanaya midna waa ku guuleysana naam uma nunaji aladiina ataqow wanadaru alaalimiina fiiha jisiyan gaaladiina meeshaa lagu daa looga tegayaa kuwan kalena marka mutaqiintana waa korayaan oo waa badbaadayaan wa wayuusabu markaa xadiis badan buuna nebiga ka sheegay siraadka inuu aada yacni mugdi uu yahay inuu aada u qalqallooc badan yahay oo yacni dadku dhinacyadiisa fii xaafatayhi siraadka dhinacyadiisana baa suran biro oo biro af leh oo sidaa usoo galoolan oo biraha hilibka la surtoo kale ah kalaaliibtaasa ah dhinacyada ka suran dadkii marka nebiga wuxuu sheegay sala allahu calayh ali wasalama qolana waxay u maraysaa kalbarqi sidii hilaac oo kale hilaacu yani deg xawaarihiisu aada u dheereeya qola waxay u gudbaysaa buu yidhi eh, kariix almursala dabayl la diray oo kale roob waddo qola waxay u gudbaysa sida yani ka ajaawiidi ilkhayl fardaha kuwooda orodka badan oo kale ay ku gudbayaan ilaa qaar sidii awrka awr oo kale dad ku socdoo kale ahaanay gudbaayaan ilaa markii dambe nebiga uu sheegay fa famaqduushu naajin mid ay talaaliibtu ay dildilaacinayso oo hilibkiisa ay qabqabsanayso oo haddana un ka fakanayo iska badbaadaya jira buu yidhi wa mukardasun fi nnaar nacam kuwo intay iska daba dhacaan jahanamo lagu rasaynayona waa jiraan oon gudbaynin walciyaadu billah marka mugdigaas wuxuu ubaahan yahay eh, eh, acmaal acmaasha unbaa sabab waxay u tahay iftiin wa acmaasha acmaashi waa iftiin iftiinkaas qofka ku maraa marka wuxuu ubaahan yahay iftiin iyo maadada labaad ubaahan yahay waa oran labadaas qofka ubaahan yahay labadaasna acmaashu ka kasbana lidalika ilahi wuxuu yiri yawma yaqulu lmunaafiquuna almunaafiqaatu liladina aamanuu nduruuna naqtabis min nuurikum qiila irjicuu waraa'akum faltamisuu nuura faduriba baynahum bisuuri lahu baabun baatinuhu fiihi raxma wadaahiruhu min qibalihi alcadaab munaafiqiintu marka waxay leeyihin ilaa awel waxay barteen muslimiintay la tuka jireen waa la soomi jireen daahirka muslimiintay ku tirsanaayeen waxay isleeyihiin marka haddana iftiinkii bay rabaan markaasaa iftiinkii waa laga deminaa iyaga markaas markaasa waxay leeyihin noo istaaga unduruunaa naqtabis min nuurikum noo suga oo noo joogsada noo kaadiya iftiinkiina aan ka qalin daaranino oon ka dhimbil qaadano qiila irjicuu waraa'akum waxaa laleeyahay gadaashiina u laabta faltamisuu nuuran ordaha bax iftiin iyo nuur ka raagsada markay gadaal u noqon maayaan faduriba baynahum bisuurin laku baabun ba derbiya loo kala dhexaysiina iyo muminiinta siraadkii isagana marka waa kaasa yajuusuhu way gudbaayaan annaasu dadkii calaa axwaalin axwaal korkood iyagoo ku sugan ayay gudbaayaan dadkii biqadri kasbihim ay biqadri camalihim camalkooda inta uu la egyahay ayay ku gudbaayaan biqadri kasbihim kasabkooda inta uu qadarkiisu la egyaho min al acmaali acmaal ah yay ku gudbayaan fa bayna mujtaadin dadkii waxay isugu jiraan marka fa bayna mujtaadin mid gudbaayo ilaljinaani u gudbaayo jannooyinkii wa mushrifin iyo mid markaa yani iyo musrifin mid xad gudbay yukabu lagu kufinayo fi niiraani naar lagu kufinayo nacam saas isugu jiraan wannaaru waaljannatu xaqun wahumaa mawjuudataani laa fanaa'a lahumaa halkan weli iyo alimaan bilyowmi alaakhir ku jiraan nacam ayb jannada iyo naarta in la rumeeyaa kamid ah inay jiraan jannada iyo naarta marka horta inay xaq yihiin xadiidkii cubaadata bnu saamidna waa ku jiri man shahida an laa ilaha ila allah وأن محمد رsuل اللh وأن عيسى cبdاللhi ورسuله وكلمته ألقاها إلى مryم روح منه وأن الناr حq والجنة حq waa kii xadiidka oo sidaa ah nacam adklahu llahu calaa maa kaana caleyhi min alcamal wakama qaala sal l sala marka naarta iyo jannada jiritaanka wahumaa mawjuudataani buu yihi waa hadday jiraanba oo mar dadku markay yani aakhiro markii la tago in la ma hadday abuuran yihiin wahada yani waxaan lagu khilaafaa muctazilada oo iyagu qabto in jannada iyo naarta hadda aysan abuurnayn marka eh, inay abuuran tahay jannada iyo naartana mid kasta ilaahay wuxuu yii uciddat lilmuttaqiin ta kalena uciddat lilkaafiriin waaba la diyaariyey bu ilaah yii uciddat waa la diyaariyey lilmuttaqiina jannada loo diyaariyey tanna uciddat lilkaafiriin xadiid kale isagana waxaa ihtasamat iljanatu wannaar janna i naaraa dooday markaasay jannadii waxay tiri maaliya laa yadkhulunii ilaa ducafaau nnaas dadka kuwooda taagta daran maxay ii gelayaan aniga naartiina waxay tiri jabbaariinta unbaa igelaya aniga maxaa dhacay markaasu ilaahay kala saaray mar waa doodeen marka la laleeyahay wax hore u dhacay haddaynan abuurnayn maba doodi kari lahayn waxaa ka mid a ah inay naarta tiri ilaahay subxaana wa tacaala i dacwootay oy tiri akala bacdii bacdan qaarkay qaarka kalau cunay markaasuu laba neefsasho ayuu u idmay ilaahi subxaana watacaala midna waxa weeyaan waa kuleylka zaa-idka marka u yani way neefsanaysaa kuleylay neefsanaysaa ee nafas kalena waxa weeyaan waktiga aadka u qabowga badano waxay neefsanaysaa hariiray neefsanayn marka waa inay jirto marka waxaasoo dhan marka adiladaa dhan waxay tilmaamaysaa jannada naarta inay hadda joogaan laa fanaa-a baaba ama dhamaasho lahuma uma sugnaanin jannada iyo naarti jannada iyo naartiina ma baaba-ayo weligood waa jirayaan oo jannada iyo naarti maxaa mid kastaa dadkeeda waxaa layihi khaalidiina fiiha oo ku waaraya marka hadday ku waarayaan waa in iyaguna ay jiraan halkan marka jannada iyo naarta muctazilada iyo waxay qabaan inay baaba-ahayaan labaduba inay baaba-ahayaan waxay leeyihiin marka qaarkood weliba waxay sheegayaan abulhudayl alcallaaf iyo kale muctasilada kamida ah wuxuu leeyahay tafna xarakaatuhum xarakaadkiia baaba-ayo say u joogaan say u joogaana qof kasta xaaladda uu yahay unbuu ku qalalay xaraka dambe iyo dhaqaaq dambena waa la weynaa buu leeyaha taas marka qalad maxaa yeele jannada dadka ku jirnin waxbuu cunayaa nin Eh, xuurulceyntiiba u tegayaa ninba xaalad buu ku jira haddii la yihaaha marka mid kasta xaaladaasuu ku qalala weligiisna saasuu ahaanay adwaab cadaabtaas eh, ma idaa ah jannab raxmad ah waa bacdu ahlilcilmi kutubaha qaarkood oo ahlu sunnada kamid a iyo waxay ku sheegaan naarta waa baabi naarta maalin waxaa imaan doono inay baabi doonto iyagoo dhahayo markaas raxmadda ilaahay way ka qaalibnimo badan tahay yani carada naam ilaahay cadaabka waxa uu kufalaya malaha saasay leeyihiin aathaar yani sanadkooda inqiaac ku jirana waa deliishanayaan fi suurati huod aayadii ama aladiina shaquu fafi nnaari lahum fiiha zafiiru washahiiq khaalidiina fiiha maadaamat asamaawaat waalardu ilaa maa shaaa rabuka ina rabbaka facaalu lima yuriid ilaa maa shaaa rabuka waqti unbaa markaas ayaa laga wadaa bay leeyihin oo athar cumar iyo ayay daliil ka dhigtaan laakiin asarkaas inqidaaca ku jira sanadkiisana ma ansixin masaladaasna waxaa aad u radiyey eh, sancaani kitaabka la yara rafcu lastaar fi idlaali alqaa'iliina bifanaa naar risaalo saas ayuu ku radiyey marka isaga marka alimaam ibn lqayim xaadil arwaaxu ku dhigay aada ugu qowlkaas yani rag salafkii kamida ah buu ka sheegay waa u nusreeyey haddana laakiin waxaad arkaysaa kitaabkiisa kale la yiraahdo adkaarta oo uga hadlo alwaabil sayib kitaabkaas alwaabil sayib waxa uu yihi naarta baaba-ayso waa midda muslimiinta ay galayaan u leeyahy cusaat lmuslimiin oo wuxuu leeyahay naarta ayaa waxay tahay dadka galaaya laba nooc gaalo dad gaalo ah iyo dad muslimiin ah dadka muslimiinta ah meesha aynaarta muslimiinta gelitaanka ay galayaan yowm min alayaam waa dhamaanay buu leeyahy oo waa laga soo saaraa markaas muslimiintii jannada iyaana aakhirka dambe la gelina hadalkaas marka hadal saxa ah waa kaas isaga nacan marka waxaa weeyaan waa hadal saxa amaa laakiin gaalada naarto naarta ay gelayaan marna ma dhamaanayso yiri marka haddii yani labada qowl allahu aclam midkii dambeeyey kullian midkaan dambo waabil sayibka ayaa moodaa inuu yani noqon karo mufasal inuu noqon karo mufasal hadal kala baxsan oo yani kii hore waxaad moodaa ijmaal inuu ku jiro soo ma sheekhulislaam ibnu taymiyana risaale wuxuu leeya la yiraahdo ibdaalu eh, ibdaalu lqaa'iliina bifanaa'i iljannati wannaar waa madbuuc risaaladaas marka aqwaash unbuu isagu keenaana wixii mas'aladaas aqwaal laga yiri unbuu soo sardiyey wax hadda tarjiix gaara ma uunan samaynin marka allahu aclam risaalada uu radinayo sancaanin inay taas tahay ayaa laga yaabaa laakiin isaga waxba ma tarjiixinin banaan qowl ou qabo ee uu caddeeyey maba jirin banaan ma ma ma aunan ka muujinin meeshaas calaa kulli xaal ciddii tiraahdayba jannaday naarta mid baaba-aysa ma laha naam ayb haday marka dad ahlucilmi ay ijtihaadkooda ay ku yiraahdeenna waa ku gafeen haddii marka aynan dhihinna de oo ama ay qowlkooda sida kale ibnulqayim oo fasiray loo jeedayna de waa tafsiirkaas iyo yani tafsiilkaas unbaa marka lagu soconaya hadday dhahayna ma la raaca طيب وحوض خير الخلق حق وبه طيب وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه وحوض خير الخلق خلقي خير كبدنا دركيسة حوض كيسة أما دركيسة حق ويا إنسان حق ويا وبه يشرب وبه إساقون يشرب كعبيا جميع حزبه نبي حزبه سلمان توت في الأخرى من الضم بآخرة يعني aakhirana nebiga xisbigiisa oo dhan waxay ka kacabayaan xawdkaas xawdka nebiga marka isagana waa ayuu halkaas ka galay waa masaa-isha aakhiro ku saabsan xawdka iyo cowtarka farqiga udhexeeyo cowtarka waxaa weya waa kheyr badan waay oo yacni ama webi jannada ku yaallo oo xawdku ou qeyb xawdku qeyb cowtarka mid ah muhiimku xawdku waxaa weya waa qeyb kamid a ah cowtarka inaa acaynaaka alkawthar marka la leeyahay xawdku waa qeyb kawtharkaas ka mid ah marka xawdkaas marka nabiga sal l slam inuu xaq yahay ayna kacabayaan jamiicu xisbihi buu yihi muslimiintaa loo jeeda muslimiinta yani nabiga raacday oon bidca la imaanin oo hadigii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ogaa ku dhaqantay way kacabaayeen walidalika xadiis bukhaari kusoo wuxuu ahaa Eh, dad baa la keenayaa buu yidhi yu-khadu naasu naasun min ummatii dad ummadeyda kamida waa la qaadayaa oo waa la kaxaynaa eh, waxaa loo kaxaynayaa min naaxiyati shimaal bidixdan loo kaxaynaa waa la qumina dhanka xawdkay rabaan inay soo aadaan nebigana waa yaqaanaa oo calaamadii sujuudda ku yaqaanaa waa la gees garaaca markaasaa dhinaca bidix loo kaxaynaa fa faaqulu waxaan dhahayaa buu yihi marka ummatii ummatii ummadeyda waa ummadeydi kuwan calaamadiiu garana ma ogtahay riwaaya waxay leedahay asxaabi asxaabi mid kale usayxaabi usayxaabi ikhwaani ayb markaasu wuxuu yihi markaasa waxaa laleeyahay innaka laa tadri ma axdasuu bacdaka inaka laa tadri ma axdasuu bacdaka adiga ma ogid gadaashaa wax ay diinkaaga kusoo dareen yani dadkii ma ama ridoobay oo riddadii ku dhintay walciyaadu billah ama ile markuu nebiga dhintay dad badan baa ridoobay dadaa ridoobay maogtahay ama waxaa kalay noqonayaan dad allaala dadkii nebiga ka dambeeyey oo bidco la yimid diinkiisaba diinaan ahayn ilaahay ku caabuday ninka marka dadka ahlu bidcadaa ah, marka xirmaana ku dhacahay xirmaan xawdka nebiga sala allahu alayh wali wasalam in loo diido oo mar allaale markay ugu baahi badan yihiin ay ooman yihiin inay usoo arooraan ay isku dayaan in laga eriyo markaa loo diido taasaa ku dhacayso ayb lidalika markaa nebigu faaqulu waxaan dhahayaa buu yihi suxqan suxqan dheeraansha dheeraansha idiin sugnaatay iga dheeraado ayb asbaabta marka keenaysa xowdka nebiga inaan qofka uunan ka cabin bidcadaa ka mid inaka laa tadri maa axdathuu bacdaka gadaashaha waxay kusoo dareen oon diinkii ka mid ahayn ma ogid baa laleeyahay inta kale marka wuxuu yihi muslimiinooda ahlu sunna ah oo nebiga ku dayray sala allahu alayh ali wasalam iyagu xirmaankaas maku dhacaayo waa ka cadaayeen xawdka nebiga qofka hadduu ka cadan mar damba ma ogamaayo kada lahu liwaau xamdin yunsharu wa taxtahu rusulu jamiican tuxsharu kadaa sidaas in la eg lahu lilnabiy sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxaa usugnaaday liwaau xamdin ammaantii calankeedii baa usugnaaday yunsharu waa la fidinayaa nacam waa loo fidinayaa wa taxtahu hoostiisana arrusulu baa ah rusushi jamiican xaal ay yihiin dhammaantood tuxsharu waa lasoo xashirinaya waa la kulminayaa rusushii tuxsharu xaal ay yihiin kuwii lasoo xashirinayo lasoo kulminaya marka nabiga calayhi isalaatu salaam ambiyada isaga horkacahay qiyaamaha marka nacam liwaa-ulxamdi buu u wadaa calanka yani ammaanta ilaahi subxaana wa tacaala كذا له الشفاعة العظمى kama قد خصه الله بها تكرما kadaa sidaas in la eg lahu shafaacatu shafaacadiiba usugnaatay nabiga shafaacadeeda alcudmaa weyneyd kamaa sidii qad khasahu llahu ilaahay oo ugu gaar yeelo bihaa iyada takaruman liajli takarumin maamuus yani karaameyn darteed goormay shafaacada usugnaanaysaa wuxuu yihi min bacdi idni illahi la kamaa yaraa kullu qubuuriyin cala allahi iftaraa min bacdi idnillaahi ilaahay idinkiisa ka gadaale yayna u ahaanaysaa shafaacadaas laa kamaa yaraa ma ahan sida uu u malaynaayo kullu qubuuriin mid kastoo qubuurta ku fidnaysan iftaraa been abuurtay calalahi alla korkiisa ku been abuurtay sidoo moodaya ma ahan buu leeyahay halkaan marka shafaacadii buu ka galay shafaacadii mabxas weyn waay oo caqiidada ka mid a ah. shafaacada nabiga caleyhi salaatu wasalaam shafaacadana waxaa laga wadaa waa ergeyn ergeyn in nabiga calayhi salatu salaam ergey uu noqonaayo oo dadka ergey ka noqonayo ilaahay ou uga ergeynayo subxaanahu tacaala marka shafaacadaasi isagoo marka wuxuu yihi kada lahu shafaacatu lcudmaa buu yihi kamaa khasasahu llahu shafaacada waa anwaac halkaa marka waxaad ka garana shafaacada inay anwaac tahay shafaacada waxaa ka mid a midda shafaacat lcudmaa la yidhaha ama shafaacat lmawqif marka mawqifka la taga qiyaamaha dadku ay qoraxdii lagu soo dhaweeyey ummaddii ay saa isu kor dhooban tahay meeshaas un in mar un laga arrintooda loo dhameeyo mar un la kala saaro yay rabaan markaasay aadam kasoo bilaabaya nabiyullahi aadam xadiidkii dheeraa nebiga saxiixayn ku sugnaa min xadiidi abi hurayra rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa hilib buu cunaaya buu yidhi garab markaasuu goostay fanahasa nahsatan markaasuu wuxuu yihi ana sayidu waladi aadama walaa fakra anugu waxaan ahay buu yihi aadam ilmihiisa kan sayidka u ahaan ahay walaa fakra faanna igama ahan buu yihi nacam markaasuu qisadaana u sheegay marka nabiga sal l slam dadka aadam bay u imaanayaan buu yihi markaasi aadam ay ku yacni ay ay dhibka ay qabaanay u sheegayaan rabbi noola <clears throat> rabbidaa nooga soo ergey bay dhahayaan markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala markaas <clears throat> markaasu aadam wuxuu leeyahay aniga wuxuu leeyahay rabbigay wuu ii carooday buu leeyahay caro hadda ka hor uunan caroonin iyadoo kale uunan caroon doonin geed ayuu iga reebay inaan cuno markaasaan cunay marka lama hadli karo ma ku dhacou leeyahay nacam nuux bay u tegayaan sidoo kale isagana waxbuu sheeganayaa ibraahim bay u imaanayaan muusey u imaanayaan ciisey u imaanayaan nebiga calayhi isalaatu wasalaam baa nin walbaa u u dhiibaya marka nacam markaasuu nabiga sal ll cl slam ana lahaa anaa iskale buu leeya wuu tegayaa taxta alcarshi buu ku sujuudayaa allaw ammaana subxaana wa tacaala addoonnimo muujina intuu sujuudo ayuu ammaan ilaahay subxaana wa tacaala badinaa markaas kadib ayaa marka waxaa laleeyahay irfac yaa maxamed irfac ra-saka madaxaaga kor u qaad washfac tushafac ergey waa lagaa erge aqbalayaa markaasaa dadkii la kala saarayaa allana ou imaanayaa marka wa jaaa rabuka walmalaku safan safaa meeshaasaa marka nebiga mawqifka lagu sheegayo qur-aanka a ku arkayay sidoo muminiintuna ay marka aadaanka la adimo nebiga ay alla uga baryaan taas waa nacam wabcathu maqaaman maxmuudan iladii wacadtah waa midda gaali muslimba waa waa ku amaanay um, waa ku mahad waa ku mahadinaa nebiga sal l slam mar haddiiba meeshaas dadkii laga kala qaadayo shafaacadaas marka shafaacatu lcuma nebigayna khaas ku tahay taas marka khawaarijta muctazilada waa ogolyihiin ayaga ma diidana nooca labaad ee shafaacada waxa weeyaan nebiga ku khaaska ah shafaacatu istiftaaxi baabi iljanna dadkii mu'miniinta ee jannada alla oo u idmay markay jannada aadaan albaabkii waa xiran yahay markaasaa malagii waxaa la amray inuu nebiga maahna cid kale unan ka furin dadkiibuu marka furid u dalbaa nebiga sal alla ly slam markaasu wuxuu leeyahy bika umirtu adaa la ikaa amray inaanan cid kale u furin adiga mooyaane waa u furayaa marka shafaacadana nebiga iskale sala allahu aleyh ali wasalam keligiis naam waxaa kaloo la raacin karaa shafaacadii isagana shafaacada adeerkiis oo u shafaacay abu daalib inkastoo aysan jannada inkastoo aysan naarta kasoo saarin haddana laakiin axad gaal ah oo shafaaco wax un cadaab laga khafiifiyey cadaabkii wax un laga khafiifiyey oon abu daalib ahayn lama sheegin taana waxay ahayd markii cabaas nebiga uu ku yidhi adeerkaa waa ku dhaqaalayn jiray waa ku xifdin jiray dadku kaa celin jiray wax muu tartay markaasuu wuxuu yidhi maa inahu fii daxdaaxin min annaar meel yacni naarta aan mool ahayn buu ku jiraa buu yidhi mool meel aan ahayn ayuu ku jiraa oo laba dhimbil ayaa labadiisa cagaha hoostooda laga eh, ka saaran tahay markaasa waxaa la karkaraa buu yii yakli bihimaa dimaaguhu haddaana aniga ahaynna waxa uu yidhi meel kasii hooseysuu ku jiri lahaa yani marka waxay kutusaa eedada nebiga calayh isalaatu wasalaam shafaacooyinkiisay kamid tahay waxyaabahaaso dhan marka iyagu way ogol yihiin muctasilada iyo khawaarijta shafaacaadka waxaa kamida ah nabiga sal ll ly slam lalana wadaago oo ambiyada kale iyo mu'miniinta iyo malaa'igtuba ay la wadaagaan shafaacatuhu liahli lkabaa'ir min ummatihi shafaacada uu u ergeynayo dadka dunuubta badan dunuubta waaweyn ku dhacay ee ummadda nebiga kamida ah sala allahu alayh ali wasalam marka dadkaas waa laba nooc dad markaa iyaga naarta inay galaan loo la amrayoo gala naarta la yiri oo iyagoon weli gelin nebiga oo ilaahay uga shafeecayo oo laga leexinayo markaa kuwana waxaa weya intay naartii galeen ku gubteen ay dhuxulo ku noqdeen ay ku gamaareen ayaa markaa shafaacada nebiga uga soo baxaayo sala allahu alayh waali wasalam ayb kuwaas marka eh, muctazilada marka waxaysan ogolayn kuwaanayna ogolayn dadka dunuubta waaweyn ku dhacay shafaaco ma gaaraysa ay leeyihin nebiga sal l slam shafaacadiisa muctazilada iyo khawaarijtada soo ma waxay leeyihin ma gaari shafaaca yani cid naar gashay oo laga soo saarayo ma jirto rabbanaa inaka man tudkili innaara faqad akhzaytahu wamaa lidaalimiina min ansaari deliishanayo lakin wamaa lidaalimiina mushrikiintaa laga wadaa daliil yani aayaadka si yani loo jamciyo maxaa yeelay axaadiidta dadka ahlu kabaa in shafaacada nabiga ay uga soo baxayaan kusoo aroortay waa mutawaatir xadiis mutawaatira taas marka shafaacatuhu liahli lkaba'ir muctazilada ma ogola iyaga waxaa kamid a ah shafaacada nabiga sal l slam dad oo u shafeecayo shafaacatuhu lyani eh, dad jannada galay liunaasin dakhaluu ljanna dad yani jannada galay wuu u shafeecayaa fii rafci darajaatihi jannadii darajada ay ka galeen maahane darajo ka sarreysa in loo qaado ayuu ugaga shafeeca ilaahi subxaana wa tacaala taana iyado waa ogolyihin midaan muctasilada iyo khawaarijta so ma garanin iyagu waxa ay diidan yihiin waa midaas ahlu kabaa-irta waa waxaa kamid a shafaacooyinka nebiga anwaacdeeda waxaa kamid a toddobaatan kun jannada inay galaan xisaab la-aan waa kii dadka qaarkood ba ugu shafeeco in xisaab la-aan ay jannada galaan iyo yani iyo cadaab aanu ka horeynin waa xadiidkii dheeraayo cukaashata bnu muxsan ee uu yihi udcu llaha ilaahay i bari an akuna minhum inaan kamid noqdo anta minhum buu yihi culamadu marka waxay kasoo qaadeen inuu u duceeyey in laga aqbalay nebiga sal l slam oo u ergeeyey marka shafaacadaasna marka iyadana taa ayay kamid tahay shafaacada marka ahlu kabaa-irta dadka dunuubta waaweyn ku dhacay loo shafeecayo nebiga kuma khaas ah nebigaa shafeecaya malaaigta way shafeecayaan muminiinta way shafeecaya shafaacada marka shuruud bay leedahay in la ogaado ubaahan axadka shafeecayana waa inuu ilaahay u idmo kan loo shafeecayana waa in la idmo asaga laftirkiisa in loo shafeeco waa in la idmo waay ilaahay subxaana watacaala u idmo marka taana waxaa kutusaya qowluhu tacala waka min malakin fi samaawaati laa tugni shafaacatuhum shay-an ilaa min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayardaa qof ilaahay uusan raalli ka ahayn ma loo shafeeci karo qof ilaahay raalli ka ahaynna ma shafeeci karo soo ma garanin walidalika waa midda uu sheekha ku leeyahay min bacdi idni illaahi min bacdi idni illaahi bay shafaacada dhacaysaa markuu alla fasaxo kadib idan marka wax wax ma jiro nebigu intuu gacanta ku haysto oo uu keligiis gooni la yahay ousan ilaahay u baahnayn meesha ma yaalno walidaalika nebigu addoonnimuu muujinaa waxbaan iska weydiisanayo markaasaa laleeyahay shafeec soo ma garanin walidaalika eh, shafaaco dhan yaa iskale marka lagu yiraa ilaahay baa iskale ha leedahay qul lilaahi shafaacatu jamiica shafaaco dhan ilaaha iskale sababtoo ah middaan nebiga waxba kuuma tari kara hadduusa ilaahay idmin xadiidkana waxaa ku sugnayd inuu yiri nebiga sal ll ly slam fa yuxaddu lii xaddan fa yuxaddu lii xaddan waa la ii xadayna intaas u ergey baa laleeyahay intaasaan u ergeynaya intaa jann naarta kasoo bixi uu kasoo bixina haddana mar labaad uu noqonaya haddana intaas kasoo bixi baa laleeyahay ma dhaafsii karo hal qof maku dari karo inta loo idmay inaan ahayn axad aan loo idmin ma ku dhacayo nabiga sal ly slam soo ma garan muminiintuna waa un saas maanic ayaa jira shafaacada mawaani mawaanicda shafaacada yani waxaa ugu weyn shirkiga shirkiga waa maanic wuxuu ku diidaa nebiga inuu ku shafeeco sala allahu alayh ali wasalam maxaa yeele nebiga markii la weydiiyey man ascadu nnaas bishafaacatika yowma alqiyaama xadiidkii bukhaari min xadiidi abi hurayra waa tii uu yihi ascadu nnaasi bishafaacati man qaala laa ilaha ila allahu khaalisan min qalbihi gaalka shafaaco nebi maba helayo famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin gaalada way kuwaas maa lilaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac shafaaco yani naarta looga soo bixiyo oo janno ay kusoo galaan laga asbaabta shafaacada lagu gaaro way badan tahay waxaa kamida a tawxiidka ayaa kow ah asal u ah waxaa kamid a aadaanka muwaadinku markuu adimo waxuu dhaho in laga daba dhaho markuu dhameeyo kabacdi allahuma raba hadihi dacwati taama asalaati alqaa'ima aati muxamedan alwasiilata walfadiila wabcadhu maqaama maxmuudan aladii wacadtah marka nebiga lagu saliyo kabacdi in sidaas la dhaho ninkii saa yiraa nebiga wuxuu yihi xallat lahu shafaacati yowma alqiyaama shafaacadeedu wawaxay isle waxaa kamid a ah salliga nebiga in la badiyo laasiima jimcado kale in la badiyo oo salliga nebiga sal l slam waxaa lagu gaaraa shafaacada nebiga sala allahu alayh ali wasalam asxaabu rasuulillahina waa ku salli jiray nebiga sal l slam hay-a gaaro adiga aada samaysata maya nacam waa si un yani inaad nebiga salliga maama kan ibraahimiy kusalli ama allahuma salli cala nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi wasalam dheh adigu inaad nebiga ku salayso sala allahu alayh ali wasalam waxyaabaha lagu gaadhay kamid ta ah. waxaa kamid a ah asbaabta shafaacada sukna almadiina madiina qofka hadduu isagoo nebiga jacayl uu jecel yahay darteed masaajidkiisa jacayl uu jecel yahay hadduu inta dego oo uu ku safro ku dhinto markaas xadiidkii muslim wuxuu leeyahay qofkii sidaas yeela ma jiro ilaa kuntu lahu shafiican yowma alqiyaama qiyaamaha u shafeecayo nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam ado asbaabahaas marka waa asbaabaha shafaacada iyo yani lagu gaaro ay ugu waxaana ugu weyn tawxiidka haddii kaas la waayo waxa kale wax macnaa iyo qiima ma yeelanayo shafaacadu dadka marka annaasu darafaani waa wasad waay waa laba iyo dhil iyo dhexdhexaad laba koox iyo koox dhexdhexaad ahlu sunnada koox ayagu shafaacadii biduuni shuruud oo layska ergeynayo shafaacadii waxaa weya qofku wax walba iska qas waxaa rabta sameey ani isku kayaleey buu kuleeyahay nacam anaa kaa saaraya nacam soo ma garanin kuwaas marka waxaa weeyaan waxay shabahaan mushrikiinta intay ilaahay keyrkiisa caabudaan waxay dhahaan wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquluuna haulaai shufacaauna cinda allah haulaai shufacaauna cinda allah bay dhahayan soo ma garanin dadka hadda duruqda iyo macruufka waxaan ku naqaanaa in dad dhan la leeyahay adiga waxaa rabta iska sameeya ziyaaradana keen imaamna ziyaarada waxaad samaysaa marka dariiqadana ku jir waxaa madmuun jannada waa madmuunay kuu tahay nacam naarta sheekha kaasoo bixinaya taasoo kale wax loo baahan yahay maaha nacam lidalika waa ku jiraan waxaa kamid a mima qaaluu waman biariiqi jiilaani najaa min xari niiraani yiri nacam waman biariiqi jiilaani najaa min xari niiraani nacam ayb kamaa fi lcahdi bayaani wuxuu yihi marka qofkii e, dariiqa dariiqi jilaani qofkii haysto dariiqadaas ku jiro najaa min xarin niiraani naarta kuleelkeeda waa ka koray koraya yiri waxaas naar loolama koro isku haleyntaas danbeynta wax mataraysa waxaa kaloo iyadana sidoo kale e, darafka kale waa khawaarijta iyo muctasilada khawaarijta iyo muctasilada waxay leeyihiin shafaaco qof dambaabay ee naar la geliyey maba laga soo bixinayo wax shafaaco layraha ma jirtay dhahay shafaacatu nabiy sal ly slam liahli lkabaa'ir waa inkireen ayaga waa dhinac kale ayagona kuwaanay cagsi ku yihiin wasadkana yaa waayo ahlu sunnada way ahlu sunnada nebiga iyo mu'miniinta way shafeecayaan bay leeyihiin iyo malaaigtaba laakiin waxay ku shafeecayaan idinka alle iyo qofkii ilaahay raalli ou ka yahay inay u shafeecaan isku halayn marka kale ma laha acmaal samey dadaal tawxiidkaaga ku dadaal ilaahay shafaaco weydiiso shafaacada nebiga inuu ku geliy saasaa ku gaarayn marka annaasu darafani wawasat saasay shafaacadana ay ugu yihiin ayb wabilahi tawfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbi